بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الناظم رحمه الله وإن ذكرت فاعلا منونا فهو كما لو كان فعلا بينا فارفع به في لازم الأفعال وانصب إذا عدي بكل حال تقول زيد مستو أبوه بالرفع مثل يستوي أخوه وقل سعيد مكرم عثمانا بالنصب مثل يكرم الضيفانا والمستر الأصل وأي أصل ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل وأوجبت له نحاة نصبا كقولهم ضربت زيدا ضربا وقد أقيم الوصف والآلات مقامه والعادد الأثبات تقول naxuu darabtu lcaabda sawطa faharaab wdrib ashadda dar bman yksha riyaab wjlidhu fi lkhamri arbaciina jaldah waxbishu mila xaabsi mawlan cabda وربما أضمير فعل المستر كقولهم سمعا وطوعا فاخبري ومثله سغيا له والراعيا وإن تشاجد عن له وكيا ومنه قد جاء الأمير ركضا واشتمل الصماء إذ توضأ waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii milxat licraab waxaynu soo gaadhnay baabu icmaali ismi lfaacili lmunawani ey haadaa kani baabu icmaali ismi lfaacili ismiga faacil camalsiintiisa camalsiintaa baabkeedii weeyi ismigii faacila almunawani la tanwiiniyey ismi faacil waxaa la idhaahdaa maa dalla calaa xadaثin wa faacilihi jaariyan majra اlficli fi اlxuduuثi wاsalaaxiyati lilisticmaali bimacna almaadi wاlxaali wاlistiqbaal ismi faacil waxaa la idhaahdaa waa ka kutusiya xadaث dhacdo dhacday iyo dhacdadaa dhacday ciddii samaysay waxaa la idhahdaa waa ismi faacil jaariyan xaalo uu yahay mid soconaya majra اlficli ficilka oo kale fi اlxuduuثi xagga iyo soo dariitaanka oo salaaxiyatihi xagga usuubanaanshaha uu suubanaayo lilisticmaali isticmaalka la isticmaalayo bimacna almaadi loogu isticmaalayo maadi macnihii walxaali wa macna alxaal iyo xaal macnihii walistiqbaali wa macna alistiqbaal iyo istiqbaal macnihii hada huwa tacriifu ismi lfaacili kaas baa la dhahdaa waa waxaa kutusiya xadad dhacdo waxa kutusiyaa la dhahdaa wuxuu ku rumoobaya wax kastoo xadad kutusinaya wa faacilihi iyo dhacdadaa kii sameeyey dhacdaa meesha taala waa ku tusinaya ismiga faacil markaynu nidhaahno maa dalla calaa xadatin wa faacilihi waxaa ku baxaya ismigii mafcuul waayo maa ah, dalla calaa xadatin wa mafcuulihi bu noqonaya de soo ma xada iyo kii lagu sameeyo isagoo kutusinaya kana muxuu kutusinaya xada iyo kii sameeyeyu kutusinaya jaariyan majra alficli fi lxuduud wasalaaxiya muxuu uga jeedaa wuxuu ku saarayaa sifadii sifa mushabaha la jiray sida xasan oo kale iyo ismu tafdiilki sida afdal oo kale iyagu hubuut bay ku tusinayaan eeg u fiirso hubuut bay iyagu kutusinayaan ee kuma tusinayaan xadad kuma tusinayaan iyagu hubuut bay ku tusinayaan haddee bushi laguu soo oo la yidhaahdo oo ismiga faacil basarku kolalka qaarkood hubuut tusiyay sida daa'im iyo thaabit iyo razaaq iyo caalim iyo min asmaa illah ka mida iyo alcaalim oo kale waxaan kaga jawaabaynaa hubuutkaasi ay tusinayaan ee ku sugan tusaale ahaan daa'im iyo thaabit oo kale waxaa laga faa'idaysanayaa jawharta maadada lafteeda laga faa'idaysanaya ayaa laga faa'idaysanaya taas baa lagaga jawaabaya wasalaaxiyati lilisticmaal muxuu uga jeedaa waa cadfu tafsiilo waxay sii caddaynaysaa uun xuduudkaasumay sii caddaynaysaa oo waxay ka dhigan isaga oo yidhi macnaha xuduudku muxuu yahay macnaha xuduudku waa inuu usuubado azminadii iyo waktiyadii saddexda ahaa azminadii iyo waktiyadii saddexdaa waa inuu usubado adu kaas baa iska xifdiyaysa ismiga faacil laba qaybood baa loo qaybiya awalan maqruun bial iyo mujarad bial labadaas baa loo qaybiya inuu al wato iyo inaanu al wadan labadaas baa loo qaybinaya awalan maqruun al maqruunun bial iyo mujaradun canha inuu al wato iyo inaanu al wadan soo laba qaybood maa labadaa qaybood baa loo qaybinaya bilowga hore u hadu hadduu maqruun al yahay caamila camala ficlihi mulaqa haddii al lala xidhiidhiyo u fiirso ismigii facil haddii uu al wuxuu qabanayaa ficilkiisu ila ficil buu ka yimid sooma ficilkiisu uu qaban jiray oo kale ayuu qabanayaa mulaqan wax shardiga loo dhigaya ma jiro shar mulaqan muxuu ka wadaa sawaaun kaana maadiya aw xaala aw istiqbaala wa sawaaun ictamada calaa maa sayati aw lam yactamid intaas buu mutlaqanta ka wadaa ha ahaado macna almaadi ha ahaado xaal ha ahaado istiqbaal ha wato oo ha ictimaado waxyaalaha soo socdan sheegi doono yuu ictimaadi farqi male mar hadduu maqruunu al yahay wax shardi ood u dhigaysaa mama jiro sheekhehe ficilkiisu camalkuu qaban jira oo kale ayuu qabanaya masl fahnay tusaaleaad ku fahmi haada daaribu zaydan u fiirso haadaakani addaaribu kii garaacay weeye ey huwa ladiigu zaydan zayd kii garaacay weeye iminka addaarib muxuu wataa albuu wataa soo maa ficilkiisu saw daraba mu ahaan jirin darabi soo hal mafcuul may qaadan jirin halkii mafcuulo darabi ay qaadan jirta buu isna qaadanayba ma isla fahna faacilkiina u rafcin mafcuulkiina u nasbin sidii ficilkiisu camal falaya u camal falaya wax shardiga aad u ma jiro ood odhanaysa waa inuu macnihiisu noqdo maadi ama xaal ama istiqbaal intaba u noqon karaa haadaa adaaribu zaydan amsi baad iska odhan kartaa waa kii shalay garaacay hadan berru garaaci doona baad iska odhan karta alaana hadduu garaacaya baad iska odhan karta wax shardiya u leeyahy ma jiro ictimaadna looma shardeeyo istifaama ka horayso nefyaa ka horeeyo mukhbirun canhu ha noqdo mawsuufa wax shardiya udhigaysa total mama jiro haddii uu yahay maqruun al soo basiid ma waa yahay Eh, waxaad ka warantaan hadduu yahay mujarad min al mujarad min al hadii uu yahay camila camala ficlihi mutacadiyan kana aw laaziman bisharطayn haddii uu yahay mid ayn al wadan ficilkiisu camal ku qaban jiray oo kale ayuu qabanaya hadduu mutacadi yahay iyo haddii uu laazim yahayba lakin laba shardi baa loo dhigaya sida haalibka labada shardi ma loo dhiga culimada qaarkood laba shardi oo kale sheegaana waa ay jiraan labada shardi maad iska xufteysa labada shardi waa maxay kwnhu bimacna alxaali walistiqbaal waa inuu macna alxaal ama macna alistiqbaal yahy laa bimacna almaadi macna almaadi waa inaanu ahayn faltegay waa inaanu ahayn ama xaal waa inuu yahay ama istiqbaal waa inuu yahay inaga oo ku khilaafayna ibnu hishaam iyo kisaa-i iyagu waxay leeyihin koobaad aynu dhigayno haddii uu yahay mujarad min al kownuhu xaalan aw istiqbaala waa inuu xaal yahay macna alxaal ama macna alistiqbaal waa inuu yahay laakin laa bimacna almaadi waa inaanu ahayn taa waad iska xigtaysaa o shardiga labaad ictimaaduhu calaa nafyin sheekh waa inuu nafyi cuskado nafya waa inuu ictimaado oo cuskado aw istifaamin aw cala istifaamin ama istifaam waa inuu cuskado aw mukhbarin canhu waa inuu yahay mukhbarin canhu muxuu uga jeeda waa inuu khabar yahay mubtadana uu ka horeeyo aw mawsuufin waa inuu yahay muxuu uga jeeda mawsuuf haddaynu sheegno maxaa ka horeeya de sifadii sooma sifadii afartaa mid kamiduu ictimaadaya o ima naf ima stifam ima an yakuna muhbaran canhu ima an yakuna mawsuufan ictimaadka lagu sheegayna waa afarta afartaasun kudheg labadaa shardi baad u xidhaysaa hadduu yahay mujarad min al culima ma isla fahne sarfigaynu ku qaadan doonaa insha allahu tacaalaaye ismiga faacil ficilkuu ka imanayo laba ficil baa loo qaybiyaa ima an yakuna hulaahiyan wa ima an yakuna hayra hulaahiyin inuu hulaahi yahay iyo inuu hayru hulaahi yahay labada mid buu noqon hadduu hulaahi yahay sarta faacil baa lagu keenaada maxaa lagu keenaa faacil baa lagu hadduu hayru hulaathi yahayna saddex arrimood baad isaga ka qabani hadduu hulaathi yahay wuu fudud yahay oo faacilun baad ku keeni dakhala daakil daraba daarib fataxa faatix waa ismu faacil baa la dhaa soo garan mayso hadduu laakiin hayru hulaathi laga qabtaa hayru hulaathi maxaa ka soo baxaya ima an yakuuna wa ima an yakuuna wa ima an yakuuna sudaasiyan soo saddexdaas ma <laughs> maya haye maxaan samaynayna marka marka ugu hor sood mudaaricaynaysa masle marka ugu horeysa ficilkaae mudaaric ka dhig shaqada labaad axrufulmudaaricihi miim godan ku bedel shaqada dambe u dambaysa saddexaad qabla alaakhirka kasri hadduu kolka hore xigtaa kasrisnaa kasro cusub hadda sii hadduuna kasrisnaynu fadxisnaana kasro siide masla bani saddexdaa arrimood qabanana tusaalaad ku fahmaysaa sheekh ya daxrajo soo qabso daxrajo horta mudaarice eh? yudaxriju soo maa ya aso yudahrij maade mise waa yadaxriju e waa yudaxriju haye yudaxriju yadeeda miimkoodan ku bedel mudhe kolkii horeba so iska mukasrisay raad ah, qabla akhirka saaran kasre cusub weeyaane ku dhawaaq maxaad odhan mudaxrij wilaan weliyaa la dhahdaa indalaqa ka waran soo khumaasi maa mudaarice yandaliqu maxaan samaynaa marka xarfumudaaraca miimkoodan ku bedel mudhe kolka hore ukasrintaa sooma kasra jadiid oo ugu dhufo munaliq istakraja gabaran mudaarice yastakriju miimkoodan ku bedel xarfulmudaarici musta raadina kasri mustakrij saddexdaa shaqa laga qabanaya haddii uu yahay ayru hulai haddii u hulai yahayna faacilun kuke ma wax adag baa jira la ismiga faacil marka ugu hore salabaa loo qaybinaya mqrun al iyo mujarad min al hadduu maqrunu al yahay camila muطlaqan hadduu mujarad min al yahay camila bisharطayn ko aye ka koodama an yakuna bimacna alxaali walistiqbal la bimacna almaadi shardiga labaad an yactamida calaa nafyin aw istifhaamin aw an yakuna mukhbaran canhu aw an yakuna mawsuufa ficilkuu ka imanaya waa laba mid hulatiya hayru hulati hulati hadduu yahay waa faacil hayru hulati haddii u yahay mudaarice xarfu mudaaricaha miim godan ku bedel qabla alaakhirkana hadduu kasrisnaa kasri jadiida saar hadduuna kasrisna inuu fatisnaana hadda kasra saar maxaa kuu laaban markaa sugaysa laqma un miya u fiirsa way wain dakarta faacila munawana fahwa kamaa law kaana ficlan bayina wain dakarta haddii aad sheegtid faacilanay isma faacilin ismi faacil haddii aad sheegtid ismigaasoo munawanan la tanwiiniyey kaa'inun wuxuu ahaaday kamaa low kaana ay ka kownihi ahaantiisa oo kale ayuu ahaaday ficlan ficiluu yahay ficilkaasoo bayinan cad muxuu ku yidhi sheekhu wuxuu ku ayuha saa'il haddii aad sheegtid ismi faacil ismigaa faacil wuxuu qabanayaa ficilkiisu camalkii uu qaban jiray oo kale ayuu qabanayaa kamaa low kaana ficlan bayinan ficil cad siduu yahay oo kale wey farfac bihi fii laazimi alafcaali wansib idaa cuddii bikulli xaalin eeg u fiirsada wain dakarta intu waa maxay waa xarfu shardi bayidkan laqmayso xoogaas ku noqnoqon dakarta waa maxay dee dakar kaafka raadun ku jooji taad waa faacilkiyada soo ficlu shardiga soo ma faacilan waxaynu usoo qadaranaa isma faacilin ismigaasaa mafcuul noqoni faacilina mudaafilay bu iska noqon hadda munawanan halkaynu ka sifaynana ismigaan soo qadarana soo ma fahwa waa maxay fadaasi waa raabida soo ma huwa waa maxay waa mubtade kamaada kaafku waa maxay xarfu jarin wa tashbiih soo maa maadaa waxaad ka dhigtaa zaa'ida ama masteriye ka dhig lowdu waa masteriye ama zaa'idad ka dhigi ma iyo low hadday kulmaan mid baa laga dhigaa zaa'ida midna masteriya laga dhigaa masle fani markaa midkood baa eh, ka dhalaalin kaana master laga dhalaalinaya masle kaana mase laga dhalaali marka kaana mas laga dhalaaliyo ismigeedina waa loo idaafayni ka kawnihi baad odhan ficlina khabarkeeda ka dhigi baynana waa nacti laqmadii maxay noqon wain dakarta haddii aad sheegtid faacilanay isma faacilin ismi faacil hadii aad sheegtid ismigaasoo munawanan la tanwiiniyey fahwa ismigaa faacil kamaa law kaana a kaainun waa khabarkii layna kamaa low kaana a kaainun wuxuu ahaaday kamaa low kaana ayka kownihi ahaantiisa oo kale ayuu ahaaday ficlan ficiluu yahay ficilkaasoo bayinan cad si fiican hadda mauga dharagdeen waa basiid wain dakarta haddii aad sheegtid faacilana isma faacilin ismi faacil haddii aad sheegtid ismigaasoo munawanan la tanwiiniyey fahwa ismigaa faacil kaainun wuxuu ahaaday kamaa low kaana ayka kownihi ahaantiisa oo kale ayuu ahaaday ficlan ficil uu yahay ficilkaasoo bayinan cad soo basid maada si fiican baad u dhacday haddaba farfac rafci mafcuul baa go-ane farfaca rafci alfaacila faacilka rafci bihi ay bismi lfaacili ismiga faacilku rafci fii laazimi lafcaali masuuqan xaalo uu yahay ismigaa faacil mid laga dhalaalinayo fii laazimi lafcaali ay min alafcaali afcaasha xaggeeda xaalo u yahay mid laga dhalaalinayo afcaasha allaazimati laazimada intaasna ma isku noqota miya wansib nasbi adigu almafcuul mafcuulka nabi bihi ay bismi faacili soo qadar ismiga faacil ku nabi idaa wakti ku nabi cudiya la gudbiyo ay huwa ismiga faacil bikuli xaalin ay fi kuli xaalin xaalad kastaba ku nabi kana isku noqnoqda u fiirso farfac waa ficil amar faacilka adaa lagula hadlaya sheekhow mafcuulkiisa waa alfaacilade waxaa la rafciya ma mafcuul baan soo faacil sheekh ya aacil ba la rafciya de sooma alfaacil soo qadar marka bihi jaariya majruurkan damiirku ismiga faacil buu noqonayaa len irfac la iskaga tacaluji ma ku tacalujisay fii laazimi afcaali fii laazimi alafcaali waa min baabi idaafati sifati ila lmawsuuf soo ma fiidaasi waa bimacnaa min horta waxaynanu ka xaalaynaynaa bihi damiirka ku jiraan ka xaalaynayna aye fiina bimacnaa min baynu ka dhignay maisla fahni macnihiina muxuu noqon farfac rafci bihi ay bismi faacili ismiga faacil ku rafci fii laazimi afcaali masuuqan xaale uu yahay ismiga faacil mid laga dhalaalinayo oo laga keenayo fii laazimi afcaali ay min alafcaali afcaalsha xaggeeda xaalu yahay mid laga dhalaalinayo afcaalsha alaazimati laazimada a haddamana si fiican idaan u fahmi wansib waa ficil amar faacilka waa anta almafcuula soo qadar bihina soo qadar wansib nasbi almafcuula mafcuulka nasbi waxaa la nasbiya ma mafcuul ba ma soo faacil waa mafcuul soo ma wansib nasbi almafcuula mafcuulka nasbi bihi ay bismi faacili ismiga faacil ku nasbi idaa wakti ku nasbi cudiya la gudbiyo oo la tallaabiyo ay huwa ismigii faacil bikulli xaalin ay fi kulli xaalin xaalad kasta ku nasbi gurishaa masle faanayn daar laqmadu aad ba ufudaatay waka marka wuxuu ku leeyahay haddii ficilkii laga keenay uu laazim ahaa dee faacil buu rafcin jiray soo mayn isna faacilkuna rafciyo ficilkaad ka keentay hadduu mutacadi ha u gudbi jiray haduu hal gudbi jiray isna halkii ha u gudbo hadduu laba gudbi jiray labadii ha nasbiyo haduu saddex gudbi jiray saddexdii ha nasbiyo ma dhici karto intuba waa sax waayahay isagoo hal gudbaya isagaa keeni doona isagoo laazimana isagaa keeni doona intaba tusaalaha ka arki doona taquulu waxaad odhanaysaa zaydun ninka zayd mustawin mid u toosnaanayo weeyi abuuhu zayd aabihi birafci rafca ayaad ku odhan mithlu wadaalika qowlkaaga iyo odhaahdaadaasi mithlu qawlika odhaahdaada oo kale weeye aad leedahay yastawi waxaa sinaanaya akhuuhu walaalkii baa sinaanaya wa qul waxaad tidhaahdaa saciidu ninka saciid ihi mukrimun mid sharfayo weeyi cuhmaana cuhmaan mid sharfayo weeyi binasbi kordhig ku dhe wadaalika qawlkaaga iyo odhaahdaadaasi midlu qawlika odhaahdaada ayay la mid tahay aad odhanaysid yukrimu waa maamuusaya ay huwa said hee adiifaana martidii intan way inoo kala caddaylata mithaalkii laazimku inoo tusaaleeyey mithaalkii laazimka wuxuu ku yidhi zaydun mustawin abuuhu zaydun mustawin abuuhu birafci hadda zaydun waa mubtade mustawina waa khabar mustawiyun buu ahaa qaadiyun sida loo ilaaliya isma loo ilaalinaya intaas waa dhibi kuma jirto mustawin waa ismi faacil yacmalu camala ficlihi yarfacu faacil abuhu waa ismin min asmaa lhamsa muna rafcin wuu rafciyey sheekhu wuu ku fahansiiyo maxaynu nidhi ismiga faacil markuu yahay mujarad min al imise shardaa loo dhigi jiray laba shardi sooma labada shardi maxay ahayn ko an yakuna bimacna alxaali walistiqbaal iska ilaali mustawin xaal ka laqme ama istiqbaal ka laqme mustawin mid uu sinaanayo weeye abuuhu aabi haye sababta waxaad ka fahmaysaa eeg yastawi ma muaaric mise waa maadi waa muaaric soo ma maadi isba kuma cabirin de ficilku la macno ahaaba waa kan de marka macnaha ficilka faa'iideeye xaal ama istiqbaal soo maaha muaaric de muaaric bisa ku keen waa inaad fahamti waa inaad saa ufahmi karti sheekh waa yahay me aaway aaway so kii shardi labaadna loo dhigi jiray ixtimaadkii aaway nafyigii istifaamkii aaw man yujiib ya ma tawinta markaa la dhata tawintu ma ictimaadkiisa kamid ahay ya culimo waa mukhbarun canhu wey culimo ufirsa zayd mina mubtadayn mustawina muna khabarkii ande dee mukhbir canhu munayn ixtimaadkiina waa haystaa sheekhow u fiirso markaa muna camal fale waana laazim de istawa yastawi yastawi aku yastawi soo ficil mudaari maa ma mafcuul ba gudbaysaa la mayna faacil keliya ku kaaftoomin de isna faacil buu ku kaaftoomaya maadaama ficilkiisa uu laazim yahay isna waa laazimo ficilkiisu halku marun buu marayaa armisle baana culimo taquul waa ficilkii mudaaric zaydun mustawin abuhu iyadoo wada socotaa waa maquulu qawlkii de dad gaar u ciraabatiina zayd waa mubtada mustawina waa khabarkii waa ismi faacil yarfacu faacil abuhu waa faacilkii wey birafci laba qowl baa kugu banaan icraab ahaan haddaynu eegno birafci jaariya majruurka taquulu ku tacaluji ama xaal ka dhig yaan ka xaalaynana abuhu birafci rafca mid ku dheehan xaalada uu yahay abkude ila waa faacile masla fahne mubtadaad soo qadaraysaa wadaalika qowlkaagan aad mithlu qawlika odhaahdaada oo kale weeyi aad odhanaysid yastawi akhuuhu hadda mayla fahamteen wuxuu lamid yahay ficilkiisaa dambe ficilkiisaa dambe siduu faacil keliya u rafcinayo ayuu isagoo ismiina faacil keliya u rafcinayaa arcuyba basid ma waqul saciidu mukrimu cuhmaana binasbi mithlu yukrimu diifaana tanna muxuu ka socdaa waa mutacadigii weeyaan waa kii mafcuulka u gudbay haye saciidun waa mubtade mukrimuna waa maxay waa khabarkii haye yacmalu camala ficli yarfacu lfaacil wayansib lmafcuul aacilkiis waa damiir istitaaran jaaizulistitaara cumaan muna mafcuul shakhayn saxiix maxaa intii ma haystaa maanta waa mujarad min al ha oo me dee ictimaad u haystaayo waa mukhbarun canhu haye xaggii kalena waa macna alxaal wal istiqbaalkaa doontid ka laqmayso waayo yukrimu dayfaanahu sheekhu daba dhig imaad arkin binasbina labadii qowl baa kuugu banaan labada qowl maxay ahaayeen inaad qulta ku tacalujisid iyo inaad ka xaalaysid cumaanka mubtado soo qadar wadalika odhaahdaa ad tidhi saciidun mukrimun cuhmaana odhaahdaadaas ile waa ismiya waxay lamid tahay ficilkii oo ah yukrimu diifaana yukrimu isago hal mafcuul ma qaadanayso de aldiifaana bay qaadata aldiifaana waa jabcu dayfin u fiirso dayf baa diifaan lagu jamciye waana saa ufahamta taquulu waxaad odhanaysaa zaydu ninka zayd ihi mustawin mid u kor noqonayo weeye abuuhu aabihii birafci rafca ayaad ku odhan ama birafci xaalada uu ku dheehan yahay wadaalika qawlkaagani hee mithlu qawlika odhaahdaada oo kale weeyi aad odhanaysid yastawii waa kor noqonayaa ama waa sinaanayaa akhuuhu walaalki waa sinaanaya waqul waxa aad tidhaahdaa saciidun ninka saciid ihi mukrimun mid sharfaya oo maamuusaya weeyi cuhmaano cuhmaan mid maamuusaya weeyi binasbi nasba ku dhe ama binasbi nasba xaalada uu ku sugan yahay cuhmaan wadaalika qowlkaagan aad sidaasi tidhi mithlu qawlika odhaahdaada oo kale weeyi aad odhanaysid yukrimu waa maamuusayaa ay huwa cuhmaan yukrimu waa maamuusayaa ay huwa saciid adiifaana martidii ayaa u maamuusayaa muxuu kuu sheegay marka isaga oo laazim ah iyo isaga oo hal mafcuulu gudbay isagoo laba mafcuulu gudbay hadduu ficilku yahay mutacadin ila tnain isna wuxuu noqonayaa mutacadin ila tnain tusaale saciidun saciid mucdin mid siinaya waayi khaalida khaalid mid siinaya waayi dirhaman dirham waayo actaasoo laba mafcuul may qaadan jirin damudina waa ismigeedii faacil sheikow maxaad samayn marka labadii mafcuula actaa iyu gudbi jirtay isagana u gudbi saciidun saciid mucdin khaalidan dirhamaa aayar iska dhe waxaad ka warantaa hadduu ficilkiisu saddex nasbiyo deesna saddex ku sii daa maxaad odhan saciidun saciid muclimun mid ogeysiinayo weyi khaalidan khaalid bakran bakar muntaliqan inuu yahay mid tegaaya isagoo aclami saddex mafcuul may gudbi jirin ha ismigeedii faacil oo mucin ihina saddex mafcuul buu gudbayaa saddex mafcuul ayaa waxa weeyaan ugu gudbaya halkaana waxaa noogu dhammaaday ismigii faacil iyo ismiga